أيا طالب العلم أيا قم لا فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد imaam النawwi raximah اllah waxa uu muqadimada muqadimada ayaynu ku jirnay kitaabkiisa alarbaciin الnawowiya waxaanu muqadimada ku sheegay in waxa weeye markuu basmaladii iyo xamdaladii iyo salligii iyo salaamtii uu ku bilaabay waxa uu sheegay in xadiis waxa uu sheegay xadiiska ku soo arooray afartan xadiis in ummadda nebiga loo xifdiyo fadligeeda waxa uu sheegay saxaabadii warisay in badan oo ka mid a ama jamac ka mid a waxa uu sheegay alfaaddii xadiiska iyo fadliga xadiiska ku soo arooray waxa uu sheegay inay xufaadda xadiisku iyo aimada xadiisku isku waafaqeen inuu xadiiskaasi daciif yahay duruqdiisa dhammaanteedna ay daciif tahay bacduhaana ay waahiyatun jiddan weeye sida siday culimmadu sheegeen waxa uu sheegay in aimadii iyo culimadii ka horreysay ay ku dureereen in afartan xadiis maarata xadiiskaa iyagoo dugsanaya inay alifaan kutub afartan xadiisa ay ku ururiyeen oo waxa weeyaan mawaadiicdeedu ay kala duwan tahay afartanka xadiis ay aimadu kutubta ka qoreen qaarkood usuuludiin keliya afartanka xadiis ka qoreen ama wixii caqaaidka ku saabsan qaarkood masaa'il fiqiya afartan xadiisoo kusoo aroortay ayay qoreen furuuc iyo usuusha culimadu lafdiga markay isticmaalayaan usuusha waxay uga jeedaan wixii caqaaidka ku saabsan furuucdana waxay uga jeedaan wixii fiqiga iyo xalaal iyo xaaraan ku saabsan iyo axkaamta in bacduhum ay mawaadiic khaasa ka qoreen sida jihaadka ama ummahaat lmuminiin qaarkood zuhdiga ka qoreen qaarkood maaragtay aadaabta ka qoreen qaarkood khutab ka qoreen waxaanu sheegay isagu inuu afartanka xadiis ee uu ururin doono inay mawaadiicda kala duduwan oo dhan shamlin doonaan oo wax xalaal iyo xaaraan ku saabsan wax suhdi ku saabsan wax usuushii islaamka iyo caqaaiddiisii ku saabsan intaba ay leeyihiin waxaanu yidhi waxaan afartanka xadiis u ururiyey maaha ictimaadan xadiiska ictimaadayo daciifka ah walow culimadu ha iskuba waafaqaan in fadaa'il alacmaal waxa weeyaan xadiiska daciifka ah layska xujaysan kare fii fadaa'il alcamal waxaynanu idhi nuqdadaasi masalo sida sheekhu uu sheegay laysugu waafaqsan yahi maaha soo marka wuxuu sheegay inuu isagoo ku dayanayo culimada isagoo raba inuu inuu helo ajarkii kusoo arooray nadar allahu imra'an samica maqaalatii fawacaaha faadaaha kama samicaha xadiiskii kus axaadiistii kusoo aroortay liyubaliq shaahidu alghaayib liyubaliqu shaahidu minkum alghaa'ib axaadiistii kusoo aroortay isagoo oo deliishanaya in waxa weeyaan oo fartoomaya inuu kitaabka alifay iyo isagoo ku dayanaya culimadaba wuxuu yidhi lafdi baan rabaa inaan af soomaali idinka dhige waqad istakhartu llaha tacaala fi jamci arbaciina xadiisan istakhartu llaha ya waxaan ilaahay door gashaday wey af soomaali marka noqoto ama ilaahay waxaan door weydiistay inuu ii dooro sida wanaagsan istikhaarada waa inaad ilaahay ka dalabto inuu ilaahay kuugu icaaneeyo waxaad doonayso waqad istakhartu llaha ilaahay waxaan door gashaday fii jamci arbaciina xadiisan iqtidaam bi haulai aclam sheekhu wuxuu yidhi waqad raaytu aytu waxaan arkay jamca arbaciina inaan jamciyo afartan oo ahama min hada kullihi afartan xadiis oo kuwaa dhammaantood culimadu afartanada culimada ka muhiimsan inaan ururiyo wahiy arbacuuna xadiisa weeye afartan xadiis oo mushtamilatan calaa jamiici dalik afartan xadiis oo kulminaya mawaadicii culimadaa iga horeeya afartanka xadiis wax ka qoray kutubta afartanaadka a qoray ay wax ka qoreen mid wada jamcinayana ayaan waxaan qori doonaa afartan xadiis oo mawaadicda dhammaantood koobina koobsanaysa oo wax furuuci ku jirto xalaal iyo xaaraam wax ku saabsani ku jirto usuuludiin wax kamidi ku jirto aadaabtii ku jirto zuhdigii ku jiro oo dhammaanteed mawaadicdaa shamlinaysa wa kullu xadiisin xadiis kastoo minhaa iyada ka midna qaacidatun uu yahay tiir oo cadiimatun weyn oo min qawaacid diina ka mid ah xadiis kastoo oo afartanka xadiis ka midna waa qaacido iyo sal ama tiir ama buddhig weyn oo ka mida tiirarka islaamka qad wasafahu lculamaau oo culimmadu weliba ku sifeeyeen bianna madaara alislaami caleyh axaadiistaas aan halkan ku sheegi doone qawaacidda ah waa waa axaadiis culimmadu ay ku sifeeyeen in madaaru lislaami caleyhi in islaamku axkaamta islaamku ku wareegayso aw huwa nisfu lislaam inuu yah lagu sifeeyey aw uluuhu lagu sifeeyey iyo wanaxwi dalika wanaxwu dalika waxaa la mid ah halkan masalaan sheegaya sheekhu in isagoo culimada ku dayanaya fartoomaya ama rajaynaya fadligii ku soo arooray ciddii nebi maxamed diintiisii faafisa nadar allah imraan iyo waxaa la midka ah isagoo taa rajaynaya culimadii horena ku dayanaya inuu arbiciinkan ururiyey muu sheegin sheekhu arbiciinkan in cidi uga horreysay oo uu ciddaasi intuu camalkoodii soo qaaday kamilayo waad fahanteen sooma yacni ma odhan culimadii iga horreysay mid ka mid a ah. ayaan kitaabkiisii soo qaaday waxna waan ka bedelay waxna waan ka qaatay ama isagii baan sii kamilay waxaan su-aasha warkaa u sheegay bacd alculamaa baa waxay yidhaahdeen ama waxaa la isweydiiyey su-aal axadu alabati lcilmi shalay i weydiiyey markaan darsiga ka baxay bacd alculamaa ba waxay yidhahdeen caalimka la ydhaha abu camar ibnu salaax oo ku caana ibnu salaax oo imaam nawowi ka horreeyey ayaa waxa uu ururiyey lix iyo labaatan xadiis oo uu yidhi waa qawaacid kuliya waa axaadiisun kuliya oo uu bixiyey alaxaadiis alkuliya ayuu ururiyey marka bacdulculamaa waxay yidhaahdeen bacdulculamaa waxay yidhahdeen imaamu nawowi raximah ullah lix iyo labaatankii xadiis ee ibnu salaax sheegay buu soo qaaday lix iyo toban buu ku kordhiyey imisay noqotay labaiyo afartan soo laba iyo afartankaa xadiis buu halkan ku sheegay marka kitaabkiisa waxaa asalo ah bay yidhaahdeen kitaabkii ibnu salaax waana sida uu ishaarayo xaafid ibnu rajab xaafid ibnu rajab oo aynu nidhi culimadii arbiciinka sharaxday buu ka mid yahay waxaanu ku sharaxay kitaab la dhaha jaamicu alculuumi walxikam waana afdalu sharxin sharaxa ugu fadliga badan ay culimadu sharaxeen arbiciin weeye waana sharxi salafiya oo aad iyo aad caalimka sharaxay waxa weeyaa nin manhaju salaf iyo madaahibu salaf ka feri buuxsaday weeye culimo badanoo arbiciinka sharaxday xagga caqaa'idka waxa weeyaan waxa ay ku ta'aureen caqiidadii ashcariyada oo waxaa dhacda inay awilaan ifaadkii inay awilaan sifaadkii hadalkaa xaafid ibnu rajab baa warkaa tilmaamaya warka ku saabsan in ibnu kitaab arbaciin anawawiya inuu asalkiisu yahay kitaabki ibnu salax laakiin musanifkiisu muu sheegay musanifkiisu ma sheegay muu odhan kitaabki ibnu salaax ayaan soo qaatay sidaa awgeed waxaa sida adharkaay ay tahay ee muuqashada badani in imaamu nawowi raximahullah ullah kitaabki ibnu salaax dhammaantii aanu ictimaadin waa laga yaabaa inay axaadiis ku waafaqaan laakiin inaanu dhammaantii ictimaadin baa sida adarka ay tahay muuqashada badani waanu sheegi lahaa hadduu sidaa doonaayo ama sidaa uu sameeyey raximahu llaahu raxmatan waasica <clears throat> waaya <clears throat> wuxuu sheekhu sheegayaa manhajkii uu raacay kitaabka uu alifay uma altazimu waxaan iltizaamayaa fi haadihi aarbaciin arbaciinkan an takuuna saxiixatan inay noqoto inay dhammaanteed saxiix noqotaan ictimaadaya ayaan iltizaamayaa buu leeyahay oo waxa weeyaan waxaan ku dadaalayaa inaan axaadiis saxiixa mooye wax kala sheegin mucdamuhaa badankeedu mucdamuhaa badankeedu fii saxiixay albukhaari wa muslim bay ku taallaa raximahum ullah labadaa kitaab ee saxiixeynka ayay badankooda ku taallaa intii karaankiina waa uu oofiyey imaamu nawowi raximah ullah arrintaas wa adkuruhaa waan sheegayaa oo waxa lagu mulaaxadiyey axaadiista lagu mulaaxadiyey way yartahay waadkuruhaa waan sheegayaa maxduufat alasaniid asaniiddii waan goynayaa ma sheegayo asaniiddii xaadiistan afartankeen sheegi doono labaiyo afartan xadiis buu sheegay haddana sheekhu wuxuu sheekhu kitaabka inuu afartan yahay buu ku magacaabay oo wuxuu ku magacaabay alarbaciin haddana wuxuu sheegay markaad hoo markaad u dhaadhacdo gudaha labaiyo afartan xadiis baa ku yaalla culimadu waxay idhahdeen waxaa jirta carab dhaqankeedna ahayd culimada da'bigoodiina ahayd tirada marka tiro la sheegayo waxaa la sheegaa inta ziyaadada ah hadday yartay waa la xadfaa tirada kaamilkaa baa la sheegaa saa awgeed ba alarbiciinu yidhi wa in kaanat labiyo afartan xadiis be culamada qaarkood tawjiih kaley saareeno waxay yidhahdeen labada xadiise zaa'idkee uu sheegay waa laba xadiis oo axaadiis kale oo uu la sheegay hoos gelaysa marka kaanahaa inay xadiis qura isku tahay kaanaha inay isku tahay maxay xadiis qura ayib <coughs> liyasula xifduhaa baan asaaniidu u xadfay iyo si loo xifdiyo oo xifdigooda u fududaado wayacuma alintifaacu biha in lagu intifaacaana uu caam u noqdo oo ciddii xadiiska nebiga calayh isalaatu wasalaam asaaniiddiisii taqaane iyo iyo cidda kaleba ay ku intifaacdo insha allahu tacaala waana lagu intiaacay waana lagu intifaacay uma utbicuhaa waxaan uri bibaabin baab baan raacinayaa oo fii dabdi khafiyi alfaadiha bibaabin baab baan raacinayaa oo fii dabdi khafiyi alfaadiha alfaadeeda keeda qarsoon dabdinteeda sida loogu dhawaaqayo inaan ardayga baro ku saabsan baan raacinayaa buui wuxu uhi sheekhu wayanbaqii waxaa habboon likuli raaqibin fi laakhirati qof kastoo aakhiro danaynaya an yacrifa inuu garto haadihi alaxaadiis axaadiistan inuu barto ayaa ayaa u habboon buuri ayaa u habboon meelaha qaarkood waxaa ku taala nuska qaarkood an yacrifa miqdaara hadihi alaxaadiis inuu garto qadarka iyo qiimahay leedahay axaadiistani lima shtamalat calayhi ma waa waxay koobsatay darteed oo min almuhimaati axkaam muhim ah iyo iyo waxa weeyaan aada u waaweyna waxtawat calayhi ee ay koobsatay walima xtawat calayhi iyo waxa ay koobsatay oo min atanbiihi baraarujinay kugu baraarujinayso calaa jamiici aacati aacaadkii oo dhan ay kugu baraarujinayso wadalika daahirun taasina waa mid u muuqata liman tadabbarahu ninka dhuuxa ninka arbaciina nawowiya dhuuxa ee si fiican u fahma inay wax badan oo muhimaadkii islaamka ka mida iyo usuushiisii tilmaantay jamiicu daacaatna ay qofka ku dhiirigelinayso miduu qiranayo weeye akhlaaqdii iyo axkaamtii iyo fadaaishii iyo aadaabtii iyo caqaa'idkii intaba shamaysatay wa cala allaahi ilaahay guudkiisa keliya ahaaday ictimaadii wa cala allaahi ilaahay guudkiisu ahaaday ictimaadii taageersigaygu wa ilayhi isaga ayuu xaggiisa ayuu ahaaday tafwiidii tala saaradkayga iyo wastinaadii tiirsigaygu ilaahay baan tala saaranayaa oo aan arrintayda u dhiibanaya inuu ii dhammaystiro walahu alla oo quray u sugnaatay alxamdu mahadi iyo wanicmatu galladi wa bihi isaga oo keliya wa bihi iyo bisababihi isagoo sababtiisu ayay ku ahaatay altawfiiqu waafajin iyo walcismatu ilaalin min azalali walkhata ilahay naga ilaaliyo alcisma yani min azalali walkhata saasuu jeedaa waaya wuxuu yidhi sheekhu sheekha markaa waxaan sheegaynaa axaadiistan asaaniiddeedii waan gooyey buuhi waxa uu inta badan soo reebay asaaniiddii muxuu ka soo reebay saxaabigii ayuu ka soo reebay waay waxaa kale oo imaamu nawowi waxyaabaha kitaabka uu maaragtay eh, arbaciin nawowiya markii uu alifayey axaadiista wuu isdabageliyay imaamu nawowi canaawiin umuu samayn warkaa qaado lam yucawin lam yajcal lilaxaadiisi canaawiin imaamu nawowi axaadiista canaawiin uma yeelin canaawiin uma yeelin maxaan uga jeedaa waxaad arki doontaa nusakha arbaciina nawowiya qaarkood oo ay ka mid tahay nuskhada daarulminhaaj ay ka mid tahay nuskhatu daarulminhaaj xaqiiqatan nusakh khatiyay ku taxqiijiyeenoo taxqiiqoodu waa fiican yahay laakiin maxay sameeyeen canaawiin laba qaws ay geliyeen bay u sameeyeen axaadiista canaawiintaasi qaarkeed warkeedu ma toosnaa xadiiska maalan man axdisa fii amrina hada maa laysa minhu markii ay sheegayeen ciwaan waxay uga dhigeen ciwaan altaxdiir min albidaci almadmuuma in layskaga digo bidaca teeda madmuumka ah maxaa meesha ka soo baxay inay bidcadu madmuume iyo eyr madmuumo qaybsato in yarbaa laysu qarinaya mugti waxbaa laysu dhuubaya wa kullu bidcatin dalaalu li nabiguna calayhi salaatu wasalaam marka bidca dhammaanteed waa madmuum laysa fiiha maxmuud waynu arki doonaa waay alxadiidu alawal can amiiri lmuuminiina waxaa laga wariyey abi xafsin cumar bnu khaaab radia allahu canhu qaala wuxuu yihi samictu rasuul اllahi salى اllahu alayh waslm nebigaan maqlay oo yaquulu leh inama alacmaalu bniyaat inama alacmaalu acmaashu waxay ku ansaxdaa un biniyaati niyooyin inamaa tasixu lacmaalu ama inamaa sixatu lacmaali bniyaat wainamaa likulli mri'in qof kastabana waxaa u sugnaaday maa nawaa wuxuu niyeysto faman nawaa khayran macnaheedu waxay ka dhigan tahay faman nawaa khayran falahu ajru waman nawaa sharan facalayhi wisru ma aragta ninkii khayr niyeeyaana dee ajarkiisuu helayaayo khayr buu leeyahy ninkii shar niyeeyaana dee waxa weeyaan wuxuu ka helay wuxuu ka dheefayaa dembi ayuu ka dheefayaa faman kaanat hijratuhu nebigu markuu asalkaas qaacidada rasuulku markuu sheegu miaal bixiyey nebigu calayh isalaatu wasalaam wuxuu nebigu sheegay camal ay ku kala duwanaanayaan niyada ku kala duwan hal camal oo la wada qabanayo oo niyada ku kala duwan rasuulku wuxu uhi inama alacmaalu biniyaat waxaan nidhi waxa weeyaan inamaa sixatu alacmaali mutawaqifatu biniyaat acmaasha ansaxeedu waxa uu ku xidhanyay niyooyinka wa inamaa likulli mriin maa nawaa qof kastabana wuxuu leeyahay u helayaa uun wixii uu niyeeyo rasuulku miaal buu sheegay wuxuu yihi faman kaanat hijratuhu ila allahi wa rasuulihi qofka hijradiisu ay tahay ilaahay dartii iyo rasuulkiisa amarkiisi isagoo qaadanaya qofkii u hijrooday fa hijratuhu ila allahi wa rasuulih hijradiisu xagga ajarka iyo waxa weeyaan iyo hawaabka iyo cibrada waxa weeyaan ay yeelanayso dee waa miduu ilaahay ku leeyahay iyo rasuulkiisa waman kaanat hijratuhu qofka hijradiisu aatay ee u hijrooday lidunya adduunye yusiibuhaa uu helo adduunye darteed buu hijrooday u qaxa aw imra'atin ama gabadhoo yankixuha uu guursado riwaayaadka qaarkood waxaa ku saartay yatasawajuha fa hijratuhu qofkaana hijradiisu waxay ahaanaysaa xagga ajarka iyo hawaabka dee ilaa maa haajara ileyhi wixii uu hijroodaynbuu helaya wixii uu hijrooday unbuu helaya wuxuu yihi sheekhu rawaahu xadiiska waxaa wariyey imaama almuxadisiin labadii imaam ee muxadisiinta u ahaa hormoodka iyo hoggaanka iyo tusaalaha ee imaamnimada ugu ahaa xagga cilmiga iyo xadiiska nebiga sala allahu calayh wasalama maaragtay taliifkiisa iyo nashirintiisa iyo xifdintiisa labadii imaam ee muxadisiinta xadiiskaa wariyey abu cabdilaahi baa wariyey muxamed ibnu ismaaciil ibnu ibraahim ibnu lmugiira ibnu bardizba ibnu bardizba saasaa loo akrinaya lafdigaas albukhaari ee bukhaari ahaa markaa muxuu sheegay labadii imaam muxadisiinta koodii hore uu sheegay oo ah bukhaari bukhaari magiciisii oo dhammaystiran buu inoo sheegay shekh bukhaari ina baraya abu cabdilaahi muxamed ibnu ismaaciil ibnu ibraahim albuhaari intaasay culamadu in badan sheegaan wa abulxusein iyo xusein aabihii oo ahaa muslim ibnu lxajaaj ibnu muslim alqushayri annaysaburi radia allahu canhuma labadoodaba allah ka raali noqdo bukhaari iyo muslim baa oo labadii imaami muxadisiinta xadiiskaa wariyey xaggay ku wariyeen fii saxeixayhima labadooda kitaab ee saxiixeynka ah bay ku wariyeen labadooda kitaab ee saxiixa ah ayay ku wariyeen saxiixu lbukhaari iyo saxiixuma muslim alladayni labadaa kitaabo humaa iyagu asaxu lkutubi lmusanafati kutubta laga sanifay xadiiskii nebiga kutubta ugu sixada badan labadaa kitaabo ah bay ku wariyeen hadalkan hal jumlad baad ku koobi kartaa waxaad odhan kartaa hada alxadiiثu muttafaqu calayhi hada alxadiiث muttafaqu calayhi muttafaqu calayhi markaad fasirtana intan baa lagu fasiraya bukhaari iyo muslim baa wariyey labadooda saxiix baanay ku wariyeen mid walba saxiixiisu ku wariyey imaamu lbukhaari walaalayaal xadiiskan waxa uu ku bilaabay kitaabkiisa markaasuu muxuu yidhi imaam lbukhaari wuxuu yidhi xadaana alxumaydiyu cabdاللaahi بن زubayr qaala xadaثna سfyaan yعni بن cuyayna qaala xadaثna yaحyى بن سacيid الأnصاrي qaala أخbarna mحamed بن ibrahim التymi أnhu samca calqmةa بن waqاas aلlayثi yquul samictu cumara bnu khaaab radia allahu canhu cala almimbari qaala samictu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama yaquul inama alcamalu binniyaat ya salaam abtirsin ka fiican carsheega waay dabcan marka abtirsiinta nebiga laga reebo <coughs> sheekha imaam bukhaari xadiidkan kitaabkiisa saxiixu lbukhaariga uu ku bilaabo sanadkan maxaan u sheegay sanadkan waxaan u sheegay ujeedaan ka doonaya sanadkan u fiirso bukhaari wuxuu xadiiska ka wariyey sheekhiisii xumaydi cabdullahi bnu zubayr mashaa cabdillahi bnu zubayrna buu ka wariyey dhammaan ruwaadda xadiiskaa warisay nin walba wuxuu sheegay inuu sheekhiisii xadiiska ka maqlay eeg wuxuu yihi bukhaari xadaana alxumaydiyu cabdullaahi bnu zubayr waxaa noo waramay sheekha yagii xumeydi cabdullahi bnu zubayr la odhan jiray cabdullahi bnu zubayr alxumeydi qaala wuxuu yihi xadaanaa sufyaanu sufyaan ibnu cuyayna ayaa noo waramay qaala wuxuu yihi sufyaan xadaanaa yaxya bnu saciid alansaari ayaa noo warramay qaala yaxya wuxuu yidhi akhbaranii muxamed ibnu ibraahiim ataymi wuxuu ii sheegay annahu samica inuu maqlay calqamata bnu waqaas alleyfi taabicigii la odhan jiray calqamata bnu waqaas alleyfi yaquulu isagoo leh samictu waxaan maqlay cumara bnu khadaab radia allaahu canhu cala almimbari saaran oo qaala yidhi samictu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam baa maqlay oo yaquulu la inama alacmaalu biniyat hada lisnaad waa mutasilun bisamaaci walikhbaar soo ma haye itisaalka waa warkaas waa dhan yihin soo ma waa talabaadee ruwaaddiisuna waa cuduul dubaad ah xufaad mutqiniina waa cuduul waana dubaad xufaad mutqiniina waayahay waa saddex shardi shuduud iyo cilana laguma sheegin idan sanadka xadiiska sidaas ayay culimadu u sheegaan hada isnaad sanadku bilow buu leeyahay mabda lisnaad waa xaggee waa bukhaari halku waa sheekha bukhaari xadaana alxumaydiyu waa mabda lisnaad xumaydi ka bilow ilaa iyo cumar khaaab waa sanadkii inama alacmalu biniyaadna waa maxay waa matnigii idan mabda lisnaad sanadka bilowgiisu waa min alxumaydi aakhirka sanadkuna waa cumar khaaab wasadkiisuna waa inta dhexda ku jirta inaad intaa fahanto waxa aad fahmaysaa warka aynu darsiga mustalaxa kusoo wadna maanta waadix ya ikhwaan ayib xadiiskan bukhaari waxaynu nidhi iyo muslim waa soo saaray kadalika asxaabu sunan alarbaca iyo culimo badan oo kale warisay iyaguna xadiiskan waa waxaa ka mid a cajaa'ibtiisa xadiiskan cumar binu khadaab oo keliyuu saxaabada ka ansaxay saxaabo kaloo warisay waa la sheegay laakiin cid saxaabiga cumar khaaabo quru ka ansaxay xadiiska saxaabiga cumar khaaabo keliya ayuu ka ansaxay cumar baa kelidii wariyey waaya cumarna waaa keli waxaa ka wariyey taabiciga qura oo calqamata bnu waqaas alleyfi waa laba calqamana waxaa ka wariyey maxamed ibn ibraahim ataymiyo qura waa saddex maxamed bin ibraahim ataymina waxaa ka wariyey yaxya ibnu saciid alansaari oo qura yaxye wixii ka dambeeyaa aimo badani iyo ruwaad badani yaxye ka qaadata waay nuktadana waad ii iyana meel baan mithaal saxa uga dhigi doonaa darsigeena musalaxa ka mid a ah. imaam lbukhaari raximah llah waxaynu nihi xadiiskan wuxuu ku furfuray oo uu ku bilaabay kitaabkiisa baabka uu ku bilaabay ee uu xadiiskan geliyey ciraaqa lama laha laakiin sababtu ugu bilaabay culimmadu waxay idhahdeen waa baraarujin uu ku baraarujinayo daalibulcilmiga inuu niyadiisa hagaajiyo iyo qofka bukhaari dhiganaya ama akhrinaya waa ta kale eh waa waano naftiisa uu ku waaninayo inuu niyadda hagaajisto kaana bukhaari inuu leeyahay baad moodaa bay dhaheen bacd culamaa ilaahu niyadda ii hagaaji niyaddaydu hadday wanaagsan tahayna ilaahw khayr ii geli ya sidaa u leeyahy imaam naw imaam lbukhaari sidaa uu kitaabkiisa ugu bilaaba bay culimadu kutub badan ku bilaabeen xadiiskan waxaa ka mid ah cabdilkani almaqdasi caalimka la yidhaahdo muxuu leeyahy kitaabka caanka la dhaha cumdat laxkaam xadiiskaasu ku bilaaba bakawi kitaabkiisa masaabiixu sunna iyo kitaabkiisa sharxu sunna labada kitaabba xadiiskaasu ku bilaaba suyuudi xadiiskaasu ku bilaaba kitaabkiisa aljaamicu sakiirka walihada imaamu nawowi raximah llah wuxuu leeyahay kitaab la dhaha almajmuuc kitaabkiisa markii uu markii uu wuxuu waa waxaa ku jira fasal uu kaga waramayo ikhlaaska iyo in niyadda ilaahay loo barax tiro niyaddana taalibulcilmigu wanaajisto iyo sidqigaya uu kaga waramayo iyo niyada inuu acmaasha dhan inaad niyo wanaagsan ugu dadaasho adiladu ku soo arooriya waxaa ka mid a ah xadiiskan inama alacmaalu biniyaat markaasu wuxuu yidhi hada xadiisun wuxuu yihi xadiisun saxiixun muttafaqun calaa sixatihi wa mujmacun calaa cidami mawqicihi wa jalaalatihi wa huwa xdaa qawaacid اliimaani wa awalu dacaa'imihi wa aakadu larkaani a'immada islaamku xadiiskani aad iyo aad ayay u ammaaneen xadiiskan aad bay u ammaaneen waxayna sheegeen inuu xadiis cadiima uu yahay imaamu shaafici waxaa laga sheegay inuu yihi yadkhulu fii sabciina baaban min alfiki toddobaatan baab oo fiqiga ka miduu gelaya waxaa kaloo laga sheegay inuu yihi waa ulu cilmi cilmigu nebigu ka tegay saddex meelood marka loo qaybiyo meele halkay isugu tagtay buuri imaam shaafici waxaa laga sheegay inuu yidhi culimo badani waxay idhahdeen axaadiista islaamn diinta islaamka ay ku wareegto axkaamteedu xadiiskani mid ka mida weeye culamada qaarkood waxay dhahen axaadiistaasi waa saddex xadiis saddexdaa xadiis mid ka midi waa xadiisu inama alacmaalu biniyat xadiisu inama alacmaalu biniyaat weeyaan waata imaam axmed laga sheegay usuulu slaami calaa alaaati axaadiis islaamka usuushiisu saddex xadiis bay ku wareegeysaa saddexda xadiis waa xadiisu cumar inama alacmaalu biniyaat iyo xadiisu caaisha man axdasa fii amrina hada man laysa minhu iyo xadiisu nucmaan ibnu bashiir alxalaalu bayinu walxalaalu bayin saddexda xadiisba xaggay ku yaalaan arbiciinkay ku yaalaan nacam cabdiraxmaan ibnu mahdi waxaa laga sheegay inuu yidhi low sanaftu kitaaban haddaan kitaab qori lahaa waxaan baab kastoo abwaabtiisa kamida ku bilaabi lahaa xadiiskan xadiiskan ayaan ku bilaabi lahaa xadiiskani ayaan ku bilaabi lahaa waayahay khaaabi wuxuu sheegay oo yihi culimmadu iyo mashaayikhdaydii waxay ahaayeen kutubtay qorayaan kuwa xadiiskan ku bilaaba shay kastana ka horreysiiya maadaama oo meel walba loo baahan yahay waxa weyaan mid kuwa ka horreysiiya ayay ahaayeen oo baab kasta uu gelayo sidaas ayay ahaayeen ayuu yidhi khaaabi raximahullah marka xadiiskani waa xadiis cadiima oo usuusha islaamka ka mid ah sidaa culimmadu ay sheegeen sida culimadu ay sheegeen <clears throat> naam xaafid ibnu rajab wuxuu sharaxayaa hadalka imaam axmed uu leeyahay xadiis xadiiskani e, waa hulus lislaam e, ama saddex meelood meel ahaan usuusha islaamku isagay ku wareegeysaa waxaanu ihi wuxuu sheegay xadiiskan iyo xadiisu man axdisa fii amrina iyo xadiisu nucmaan alxalaalu bayin xaraamu bayin wuxuu u sharaxayaa si cajiib ah ayuu u towjiihinaya hadalkaa xaafid ibnu rajab imaam axmed uu yihi raximah اllah waay wuxuu yihi imaamu nawowi hadda hadalkan u fiirso markuu sheegay axaadiista inuu xadiiska xadiis alacmaal binniyaat inuu ka mid yahay madaarib islam axaadiista islaamka ku wareegayo ayuu wuxuu yihi waqad ikhtulifa fii caddiha waana la ysku khilaafay tirinteeda faqiila wa qiila arbaca wa waqiila inaani waqiila xadiiثun waqad jamactuha kulaha fi juزءi arbaciin axaadiista culimadu ay sheegeen in calayha madaaru اlislaam dhammaanteed waxaan ku ururiyey xaggee arbiciinka fabalagat arbaciina xadiian bay gaadhay oo laa ystaknii mutadayinu can macrifatiha afartan xadiis oo qof diinlihii aanu ka maarmaynin inuu barto liannaha kulahaa saxiixa jaamicatun qawaacid alislaami fi lusuuli walfuruuci wاzuhdi wاlaadaabi wmakaarim اlakhlaaqi wagayra dalika wmakaarim اlakhlaaqi wغayri dalik wainama badأtu bhada اlxadiiثi taأsiya bأئmatina wmutaqadimiina aslaafina min alculamaءi radi allahu canhum wqad ibtadaأ bihi imaamu ahli اlxadiiثi bila mudaafacatin abu cabdillahi اlbukhaariي صaxiixa wanaqla jamacaة ana slfa kanuu yastaxibuuna اftitax اlkutubi bhada اlxadiiث tanbiihan tanbiihan liلطaalibi calى taصxiixi الniya wairaadatihi wajha اllahi tacalى bijamiici acmaalihi albaarizati minha wاlkhafiya ma aragtaad marka waa sidaas waa sidaa aimadu sheegeen waay xadiidka cumar khadaab radi allahu tacaala canhu rasuulka naanaysta cumar waxaa la odhan jira abu xabs amiiru lmuminiin cumar khadaab waa qofkii ugu horreeyey amiiru lmuminiin lagu magacaabo awalu man sumiya biamiiri lmuminiin cumuuman si caama amiiru lmuminiin qofkii ugu horreeye loogu magacaabo ayuu ahaa cumar radi allahu tacala canhu cumar waa axad alcasharati almubashariina biاljanna wa axadu alkhulafaaءi اraashidiin soo ma wa axadu man maata الnabiyu salى اllahu alayhi wasalama wahuwa canhum raadi waa nin kamida raggii nebigu uu dhintay maalintuu dhintay isagoo ka raaliya cumar waxaa abu xafsin u bixiyey nebiga siday culimadu sheegeen abu xafsin loogama jeedo inantiisii xafsa bintu cumar xafsa dee magaceeda xafsa la yidhaha xafsatun ya xafsatu marka haddii haddii xafsa loo jeeda maxaa la odhan lahaa abi xafsata saa loogama jeedo ee xafsi nabigaa u ma e, kunyadan abi xafsi u bixiyey xafs e, xafsuna waa alsad libaaxa magacayntiisa magac kamida mida wey libaax libaaxyadii muslimiinta ka mid a iyo geesi geesiyadii muslimiinta ee waaweyneed ka mid aanu ahaa cumar khadaab radi alla canhu cumar ibnu khadaab cid magaca la wadaagta cumar ibnu khadaab oo saxaabiyi ma jirto laakiin waxaa jira shan nin oo kale oo ruwaadda xadiiska nebiga ka mid a oo nin walba cumar ibnu khadaab la yidhaahdo ta ka waran ahluxadiisku halkaasay gaareen sheekh waay cumar sidaynu sheegnay xadiiskan isagaa la tafaruday oo cid kale oo saxaabada uu ka ansaxay xadiiskani ma jirto xadiiskani ma jirto insha allahu tacala majliskana soo socda xadiiska sharxiisna waan dhamaystiraynaa xadiis kalena waa ku daraynaa subxaanaka allahuma bixamdika laa ilaaha ila anta astakfiruka watuubu ilayk <coughs> wuxu yihi sheekhu wlmursalu wa huwa qowl taabiciy wain lam yakun kabiira qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam wa minhu ma khafiya irsaaluh wlmucdalu wa huwa ma saqطa min isnaadihi ihnaani faakthar wayusamaa munqaطican ayضa fakulu mucdalin munqaطicu walaa cagsa wاlmucallaqu wa huwa ma xudifa min mubtada'i isnaadihi waaxidu faakthar wاlmucancanu wa huwa ma utiya fiihi bisiiqati ka fulani can fulan wa huwa muttasilun in lam yakun tadliisun waamkana alliqaacu wاtadliisu wa huwa makruuhun liannahu yuuhimu alluqiya wاlmucaasarata bqowlihi qaala fulaanu wa huwa fi shuyuuki akhaf waay ibn mulaqin raximah اllah alimaam ayaynu ku jirnay tadkiradiisii waxaan filaya waa darsigii saddexaad soo waxa aynu soo marnay aqsaamta xadiiska loo qaybiyo marka loo eego cidda loo tiirinayo marfuuc mawquuf maqtuuc munqaica haddaynu ku celinno munqaica sheekhu wuxuu inoogu sheegay inuu yahay xadiis kasta oo sanadkiisu aanu itisaalin in munqaic la idhahdo ama ama yani xadiis kasta oo sanadkiisa inqitaac galay inqitaacaasi ama awalka ha ka galo ama wasadka ha ka galo ama aakhirka ha ka galo hadalkan wuu shamlinaya soo laakiin waxaanu nidhi erey bixintaasi sida muctamadkaa ah maaha ahlulcilmiga qaarkood munqatic saa way u isticmaalaan laakiin tii muctamadkii hadda isilaaxa ahlulcilmiga erey bixintoodu ku sugnaatay maaha oo waa maxay munqaic waxaa la yidhaahdaa maa saqaa min ahnaai sanadihi waaxidu aw akar laa cala tawaali waa xadiiska sanadkiisa dhexda uu ka go-o ee qof ka maqan yahay sanadka wasadkiisa wasatu sanad bilowga maaha bilowgii wuu joogaa wasatu sanad baa cidi ka maqanta anaa sanad saasaa looga jeeda hal qof baa ka maqan ama hal qof wax ka badan baa ka maqan laakiin iskuma xigaan aan miaalkii haddaynu sheegayna ku noqono xadaana axumaydiyu qaala xadaanaa sufyaanu qaala xadaanaa yaxya bnu saciid alansaari qaala xadaanaa muxamed bnu ibraahim ataymi qaala xadaanaa calqamatu aw akhbaranaa calqamatu qaala samictu cumara so sanadkiisaa sanadka awalkiisu waa xumaydi aakhirkiisuna waa cumar wasadkiisuna waa inta udhaxaysa nidhi sanadkaasi haddii uu maqnaado sufyaan oo sufyaan laga dhex saaro oo uu noqdo xadaana alxumaydiyu can yaxya ibnu saciid alansaari sidaa uu noqdo muxuu noqonaya xadiiskaasi munqaic waadix ikhwaan lanna mabda lisnaad wuu joogaa aakhirkiisina wuu joogaa wasadkaa qof ka maqan waxaa la mid a haddii xadiiska uu sufyaano ka maqnaado maxamed ibnu ibraahim ataymina laga saaro oo uu noqdo xadaana alxumaydiyu cafwan xadaana alxumaydi can yaxya ibnu saciid alansaari can calqamata laba jeer laba qof baa ka maqan lakin ma isku xigaan hada munqai waa maa saaa min أثناaءi isnaadihi ama min wasaطi isnaadihi waaxidu faakar aw akar laa calى tawaali waay culimada qaarkood laakiin sidan uu sheekhu sheegay munqaطic waa u isticmaalaan xadiis kasta oo aan mutasil ahayn waadix waay wuxuu yihi sheekhu wاlmursalu mursalkuna wa huwa qowlu taabiciyi taabicigu hadalku idhaahe weeyaan wain lam yakun kabiiran taabicigu yaanu taabici weyn baa ahaaninbe qaala rasuululahi uu idhaahdo taabici kabiiri hadalku nebiga u tiiriyo ayaa waxaa laidhaha mursal cafwan taabicigu hadalku nebiga u tiiriyo ayaa waxaa la dhaha mursal taabicigaasi culimada qaarkood kabiir bay ku qaydeen inuu taabici kabiira noqdo taabici kabiirna waa taabiga soo gaaraayo saxaabada in badanoo ka mida ah taabiciga sakiirkana waa saxaabo kooban eh, saxaabo kooban ama midhar ka mida ah ciddii soo gaadhay waana maraatib iyaga laftooda taabiciintu marka haddaad aragto iminka xadiiskii sanadkii aynu haynay taabicigiisu waa calqamat ibnu waqaas alleysi soo ma calqamat ibnu waqaas alleysi hadduu intuu cumar jara yidhaahdo hadduu sanadku maalan noqdo xadathana alxumaydiyu qaala xadathana sufyaan qaala akhbaranaa yaxya bnu saciid alansaari qaala akhbaranaa maxamed bn ibraahim ataymi qaala akhbaranaa calqamata bnu waqaas alleydi can اnabiyi salى اllahu alayh wasalam anahu qaala inama alacmalu biniyat yaa meesha laga saaray saxaabigii taabici baana hadalkaa tiirinaya nebiga u tiirinaya taabicigaas waa calqamat bnu waqaas alleythi waa taabici kabiira oo maxaa u daliil tabici kabiirayo ninka cumar soo gaadhay wax ka warinaya miyaanu saxaabo badan soo gaadhay ya ha ayib mursal baa la odhanaya xadiis kas markaas waa miaal washanu laa yuctarad lmihaalu waay waxaa la mid a ah taabicigii sakiirka ah xadiiskuu u tiiriyo nabiga alayh isalaatu wasalaam isna mursal baa la dhaha sheekhu iminka wuxuu ina barayaa istilaaxaadkii laakiin inoomuu sheegin marfuucu ma mise xujo maaha mawquufku mise xujo maaha mursalku muxujaa mise xujo maaha miyaa la qaadanaya mise lama qaadanayo taa meel keena ugu tegeen waadix ikhwaan wa minhu mursalkuu ka mid ahaaday maa khafiya irsaaluhu wixii irsaalkiisu uu qarsoonaaday oo waa maxay waxaa jira mursal khafi mursalka nooc ka mid oo ah culimadu ay u bixiyen mursalun khafi mursalkaasi inuu mursal yahay ma dhaadayo ilaa dee nin dee nin ragoo dee xadiiska warkiisa hayo oo ragga yaqaano mooyaane ya meeshay wax ku jiraan ma garanayo waxa weeyaan dadka badankoodu kuma tanabuhayaan mursalulkhafi waynu waynuu iman doonaa insha allah kutubta kalena kusoo mari doonaaye waxa weeye in raawigu uu wax ka wariyo iminkaa calqamata bnu qaas aleyfi waa taabici baanu nebigu xadiis maalan u tiiriyey saciid ibnu musayib waa taabici xadiis buu nebiga ka sheegay xasanulbasri waa taabici xadiis buu nebiga ka sheegay sal allahu alayh wasalam saciid bnu jubayr waa taabici xadiis buu nebiga ka sheegay cataa ibn abi rabaax waa taabici xadiis buu nebiga ka sheegay wahaa kada shaki miyuu kaa gelayaa haddaad garanayso inuu taabici yahay ragga axaadiiskaa nebiga u tiiriyey inay taabiciin yihiin haddii aad garanayso miyuu shaki kaa gelaya inay nebiga soo gaadhin nacam su-aashadi ma fahanteen horta isaga lama haysataan way hor fadhidaan saciid ibnu musayib iyo saciid ibnu jubayr iyo xasan lbasri iyo cadaa ibn abi rabax iyo ragga la midkaa ee aan nabiga soo gaarin sala allahu alayh wasalam marka aad garanayso inaanay nebi maxamed soo gaarin markay xadiis nabiga ka sheegaan aanay sheegin ciddii saxaabada ahaa ee ay ka qaateen oo ay irsaaliyaan irsaal mursalka maxaa mursal loogu bixiye kaanahu arsalahu mursal waxaa la idhaahdaa shayga la sii daayay qeydkii iyo dabarkii uu ku xidhnaa laga furay kaana inuu ninka taabiciga ay markuu saxaabigii meesha ka saaray xadiiska dabarkii ka furay saasaa mursal loogu bixiy garan maysaan dee dabar waa geel maynu raacin masaakiin meesha iska soo fadhiyaatihiin waay marka aad garanaysa ninkaasi inuu taabic yahay nebiga hadduu qowl ka sheego inaanu nebiga soo gaarin mashaki baa kaa gelaya inuu mursal yahy miyaad ka shakeysa ma ka shakeysid haddaad laakiin xasanulbasri saxaabi u iska okay wey warkaagu ya ma garad waay anigi idinka sheekeynay jahligu waa khatar moogta haddaad cid kasta oo nebiga xadiis ka sheegta aad saxaabi moodo dee dee khata badan baad dhex fadhiisanaysa anigi mar idinka sheekeeyey ardaydii aan u dhigay baan u sheegay anigi mar idinka sheekeeyey waxaa anwaacda xadiiska a ina ah soo mari doonta xadiis la ydhaha mawduuc mawduuc waa maxay waa xadiis been ah oo ay culimadu yidhaahdeen waa kadib oo nebi maxamed baa lagu been abuurta rasuulku ma odhan sal alla alay wasalam beenawaasiin baa sheegay xadiis ay culimadu yidhahen wey axaadiistii nooca ahayd culimadu waxay ku ururiyeen kutub kutubtii magac baa loo bixiyey kutub lmawduucaat maxaa loo bixiyey kutub lmawduucaat ibnu jawsi muxuu leeyahy kitaab la dhaha kitaabu lmawduucaat suyuudi wuxuu leeyahy kitab la dhaha allaaali almasnuuca fi aaadiis allaaali almasnuuca fi laxaadiis almawduuca mise fi laxaadiis aldaciifati walmawduuca almuhim mid baa waxay wuxuu doonay inuu dad u khudbadeeyo dabeedna wuxuu soo qaatay kitaabu lmawduucaat ibnu jawsi u soo qaatay maalin walba xadiis buu dadka u akriya kitaabkan ka mid a markaasu wuxuu leeyahay xadiiskaas ibnu jawsi oo mawduucaadka ku sheegay ya salaam ma garata macnaheedu waa maxay wuxuu dadka u sheegayaaba axaadiis nebi maha isna muxuu haystaa dee isna wuxuu haystaa inuu xadiis nebi dadka ku wacdinayo ya <laughs> marka aan hadalkaygu u noqdo haddaad cid walba saxaabi moodo waa ishkaal saxaabiga xadiiski taabicigu xadiiskiu nebiga u tiriyey mursal baa laydhaha haddii taabicigaasi warkiisu cadiya waa waadix waxaa jirtaa mursalka khafiga waa maxay mursalka khafiga waxa weeye nin ruwaadii kamid a ah, ayaa nin sheekha ah oo ay wakhti wada noolaayeen laakiin aanu la kulmin ayuu xadiis ka warinaya marka markaad sanadka daahirkiisii eegto waxaad soonaysaa wallahi labadan qof way wada noolaayeen casri bay wada noolaayeen waxaana laga yaaba inay magaalo wada joogeen weliba ama waddan wada joogeen way dhici kartaa inay kulmaan deedna sanadku wuxuu kuula muuqanayaa sanad aan aan cilad lahayn soo ma laakiin culimada xadiisku markay isha ku biniiniyaan ay si fiican u eegaan raggii ilaahay cilmigan u furay waxay soo saarayaan xadiiskan labada ninay kala warinayaan walow haba wada noolaadaan wakti ha wada noolaadaan magaalo ha wada joogaan waddan ha wada joogaan inaanay waxba kala inaanu ninka ninka xays ka maqal marka waa khafi warkaas min ruwaada warkoodii hayuunbaa soo sheegaya soo saama ah, aan wax dhow idiin sheego warkaasoo kale ah waad ku fahantaan nin wala maanta halkan fadhiyaa qabiil buu ka dhashay qabiil iyo haybtiisa iyo abtirsiintiisana waa yaqaanaa ma garata jilibka iyo raaskiisa hoosena waa yaqaanaa waxaa jira dadyow qabaa'ilka la degan oo qabiiladaa aan ka mid ahayn oo qabiilkaa sheegta ayaa jira laakiin dadka badankoodu ma yaqaanaan nin khabiirahoo bahasha yaqaana nasabka unbaa ku odhanayaa nimanka reer hebele halkaa dega maaragtaa reerkaa way la magbaxaanoo way sheegtaan hadda laakiin kama mid he la soco warka adigu warka ma sheegi kartid laakiin soo saa ma warkaasi cid walba ma oga khubaraa lansaab unbaa og khubaraa lansaab unbaa og waaya marka haddaad doonaysa inaad warkaas sii hubsatana ninkii waalidkii nool yahay waayeelkeenu waa cilmi badan baa ku aasane bal hadda waayeelka la sheekaysta oo dhuuxa oo wax weydiiya waay aan miaal kaloo aad fahmaysa kuu sheego oo warkaa ku saabsan khafiga ah sariflayaasha sariflayaal badan baa jira oo lacagta sarifa oo dirham iyo dolaar iyo dinaar iyo waxoolaad u geysaba kuu sarifaya laakiin sariflayaasha waxaa ku jira oo ka mid ah niman khubaraaun fi saraafati ah lacagta markuu kaa qaado saa u qabtuu garanayaa inay foog tahay foojeri inay tahay iyo iyo inay lacag asala tahay adigu waad iska sidatay laakiin lacag baad u haysatay mishiinno la mariyo somayd arag lacagtoo la eego inay inay fojiritenka mishiinadaasi qaar ay sii daayeen bay ragga qaarkood soo qabteen kan ahaa kani dolar maaha sheekh ka sii daa ma sheekh maxaa galay ma sheekh asal maaha kaniyo markii runtii laysula noqdayna bug buu noqday haddaad ku tidhaahda ninkaasi niyaho waxaad ii sheegtaa waxa aad labadii labadii boqolee dollaran sitay wuxuu midna asal ku noqday agtaada midna aad tiri waa fojari bal cilmigaas hadda ku kala saartay ii sheeg waxaa laga yaabaa inaanu inaanu kuu caddayn karin uu xaalkiisu noqdo walaa yakaadu yubiin ma garat inuu saa noqdo laakiin cindahu khibra marka muxadisiinta waxaa jira sida nimankaas sayaarifada ay ugu takhasuseen sarifka rag xadiiska nebiga ugu takhasusay baa jira niman baa jira markay hadalka maqlaan qaala rasuululaahi sal allahu calayhi wasalam markaad waxa ka dambaysa sheegto buu wuxuu garanayaa waxaad sheegaysa xadiis nebi inuu yahay iyo inuu foojari yahay ah, imaam axmed buu mid ah. xadiis ka ag akriyey bis aamus aamus se maxaa dhacay imaam maxaad ii aamusinaysa xadiis nebi baan sheegaya taasi alfaadii nebi maxamed maaha u kaadi baa lagu yihi ya siday nabi maxamed ula noolaayeen sunnadiisii bay waxay barteen rasuulka sala allahu calayh wasalam alfaadda famuhu shariif ka soo bixi karta ayay barteen waa ka ibnu qayim yidhaahdaa cid kastaa sariiflayaal bay leedahay shareecaduna sariiflayaal bay leedahay saxiib ah, nuqaada waa sidaas wa minhu maa khafiya irsaaluhu waxaa ka mid ah mursalkii wax uu qarsoomay irsaalnimadiisu oo waxaa laga yaabaa ninku inuu xadiis ka wariyo ciday isku casri ahaayeen laakiin aan waxba ka maqal ama ay isku magaalo ahaayeenoo dee wadan wada deganaayeenoo mucaasare ka dhexaysa waynuu iman doonaa mursalka khafig faahfaahintiisa walmucdalu mucdalkii baa kamid a ah anwaacdii xadiiska wa mucdalkii maa saqada kii uu ka dhacay weeye min isnaadihi isnaadkiisa inaani labaa ka dhacay laba qof baa sanadkiisa ka maqan iyo fa akaru wax ka badan halkan waxaad ku daraysaa qeyd ah bishari tawaali hoostu kuugu yaala nambarka tobnaad hoos haddaad eegto ay cala tawaali baa ku qoran marka waxaa shardi ah mucdalku waa wixii sanadkiisa laba qof ka maqan yihiin laakiin ay isku xigaan laba raawiba ka maqan oo isku xiga iyo ka badan saddex isku xigaa ka maqan afar isku xigaa ka maqan mucdal baa la yidhahda maxaa maxaad fahmaysa markaa farqiga munqaic iyo mucdal udhexeeya munqaic maxaynu idhi hadii laba qof ka maqan yihin waa inaanay isku xigin soo ma laakiin mucdalka laba qof baa ka maqan sanadkiisa iyo ka badan laba qof baana ugu yar wayna isku xigaan bishari tawaali qaydkaa waa inaad ku daba dhejiso wa waxaa la dhaha mucdalkii waxaa lagu magacaabaa munqaican baa lagu magacaabaa aydan sidoo kale dee waa runtii waa munqaic sanadka laba qof ka maqan yihin maan munqaicayn ah, yani wuu go-an yahay fakulu mucdalin xadiis kasta oo mucdaloo laba qof ka maqan yihin munqaicun weeye waa sax yani munqaica macnihii caamku uga jeedaa macni khaaska maaha macnaa caamka waa la xadiis kastoon sanadkiisu muttasilahayn maxaa la ydhahdaa munqaic fakulu mucdalin mucdal kastaa munqaicun weeye walaa cagsa munqaic kastaa mucdal maaha soo sax ma xadiis kastoo munqaici ma mucdal ba xadiiska hal nin sanadkiisa ka maqan yahi waa munqaic laakin miyuu mucdali mucdal maaha mucdalka waxaa shardahayd labiyo ka badan iyoynay isku xigaan wlmucallaqu mucallaqi ayaa anwaacda xadiista ka mida marka markuu ku leeyahay wa yusamaa munqaican macnii caamka ahaa buu uga jeedaa munqaican ee macnihi khaaskaynu sheegnay ugama jeedo waadix ikhwaan ila waxaanu yidhi musanifku wuxuu inoo soo sheegay munqaic in la yhaha xadiis kastoo sanadkiisu aan muttasilahayn mucdalkuna sanadkiisu muttasil ma hadda itafaqna wlmucalaqu mucalaqii baa ka mida wahuwa mucalaqi maa xudifa kii la xadfe weeye min mabda'i isnaadi isnaadkiisa bilowgiisa waxaa laga xadfay waaxidun mid aw akaro ama ka badan baa laga xadfay haddaad fahmaysaa warkii amsaaka kuu sheegay xadiiska mucalaqa waa xadiiska sanadkiisa bilowgii bilowgiisii la xadfay bilowgiisa maxaa ka maqan hal qof hal qof baa bilowgiisa ka maqan ama ka badan baa bilowga ka maqan marka bilowga bilowgiiba hal qof maqan yahay ama ka badan baa maqan laakiin haddii ka badani maqan yahay waa inay isku xigaan yani laba qof oo isku xigaa bilowga ka maqan saddex qof oo isku xigaa si rasmiya u maqan waa maxay macnaheedu bukhaari baa wuxuu ina yidhi xadaana alxumeydiyu soo bukhaari baa waxaad aragtay xadiiska inama alacmaalu biniyaat oo la soo wariyey oo sanadkiisii la gooyey oo ilaa iyo waxaa la jaray xumeydi waxaa la jaray sufyaan waxa laga biraayay yaxya alansaari sanadka isaw munqadic ma isaw maaha mucalaq baan ujeeda ila mabda'ii baa maqan bilowgii baa maqan marka haddii xumaydii oo kale kelidii la gooyo waa munqaic haddii xumaydi iyo sufyaan la israaciyo waa munqaic haddii sanadka dhammaantii la jaro saxaabigu laga soo reebo waa mcafan eh, munqaic baa waa mucalaq cafan sanadka bilowgiisii haddii la gooyo waa mucalaq xumaydii oo keliya la gooyo xumayd iyo sufyaan haddii la israaciyo waa mucallaq maadaamay xagga hore iska raaceen maadaamay xagga hore iska raaceen haddii sanadka dhammaantii la wada jaro saxaabigu in soo reebo waa mucallaq haddii xataa saxaabiga la gooyo qaala qaala rasuululahi laga bilaabo waa mucallaq waadix ya ikhwaan idan waxaynu leenahay imaamu nawowi ficilka iminka uu sameeyey ee ah inuu saxaabigun soo reebay xadiiska maxaa la odhanaya waa mucal yani sanadkiibaa mabdalisnaad baa la gooyey maa xudifa min mabda isnaadi waaxidu faakar waxa uu sheegayaa anwaac kale oo xadiisku leeyahay in insha allahu tacaalana duruusteena soo socota ayaynu ku dari doonaa subxaanaka allahuma bixamdika laa ilaha illa anta astaqfiruka watuub ilayk